bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacala fi kitaabihi اladkaar ajmaca alculamaءu cla jawaazi اdikri biاlqalbi wاllisaani lilmuxditi wاljunubi wاlxaa'idi wاlnufasaa ajmaca alculamaau culimadii waxay ku ijmaaceen calaa jawaasi dikri dikriga banaanaanshadiisa bilqalbi qalbiga ilaahay laga xuso wallisaani carabka laga xuso lilmuxditsi inuu u bannaan yahay midka weysadu ka jaban tahay waljunubi iyo ninka janaabada qaba oo qubayska uu ku waajibay waalxaa'idi iyo naagta xaydka qabto waalnufasaa'i iyo kuwa umulaha in dikrigu u bannaan yahay wadalika kaagaasina fi tasbiixi weeyaan kaan sheegayno subxaana laysiga watahliili laa ilaaha ila allah haysiga wataxmiidi alxamdulilaysiga watakbiiri iyo allahu akbaraysiga qofka inuu allahu akbar iyo yiraahdo iyo wasalaati salli calaa rasuulillahi sal allahu calayhi waaalih wasalam nabiga lagu salliyo waducaai alla bariga iyo wagayri dalika iyo kaa keyrkiis walaakina qiraa'ata alqur'aani laakiin qur-aanka akhrintiisa xaraamun weeyaan mid xaaraam ah cala aljunubi <clears throat> janaabada midka qabo walxaa'idi haweenta xaydka qabto walnufasaa'i naagta umusha ah oo dhiig umuleedka uu qabto <clears throat> sawaaun waxaa isku mida ah, qara'a qaliilan wax yar akhriyaya aw kahiiran ama wax badan akhriyaya xataa bacda aayatin aayad qeybteed xataa aayad gobolkeed xataa wayajuusu lahum waxaa u bannaan iyaga ijraau lqur'aani qur-aanka dareerintiisa cala alqalbi qalbiga korkiisa lagu dureeriyo oo aan lagu dhawaaqin laakiin qalbiga un laga dareeriyo min hayri lafdin dhawaaq la-aan wakadalika sidaadaas oo kale an nadaruba u bannaan feerin lmusxafi ay feeriyaan wa imraaruhu iyo marintiisa musxafka cala alqalbi qalbiga la marintiisa wuxuu leeyahay marka meeshaan culimadu waxay ku ijmaaceen adkaarta kale inay aqrin karto qur-aanka inta marka laga reebo inta kaleo adkaara inay aqrin karaan qofka janaabada qabo qofka muxdidka ah qofka naagta xaydka qabto midda nifaaska uu u joogo laakiin waxa uu yihi qur-aan akrintu markay timaado junubka iyo xaaidka iyo naagta nifaaska qabto waa ka xaaraan qofka muxdidkaa kor waa ka aqrin karaa qur-aanka qofka weysada ay ka jaban tahay isagoo kor wuu ka aqrin karaa madhabkan uu tilmaamayna qur-aanku xaaraam inuu ku yahay aqrintiisa waa madhabka jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan ayb masaladaasna laftirkeeda khilaaf ayaa ka taagan bukhaarina saxiixiisa baab ahaan iyo tarjamo ahaan iyo waxba u keensaday ibnulmundirna waxa uu tilmaamay ibnu cabaas inuu dikrigiisa qur-aanka wardigiisa qur-aaneed inuu akhrisan jiray mararka qaar isagoo janaabo qabo waxayna ka deliishadaan xadiidka nabiga sal l salam uu yiri ifcali maa yafcalu lxaaj hayra anlaa taduufii bilbeyt xaajiga wuxuu samaynayo samey in aadan laakiin kacbada dawaafin shaniga xaajigana waa inuu adkaar sameeyo adkaartana qur-aankaa soo gelaayo mana laga reebin sidaasay dhahayd axaadiista tilmaamaysa junubka iyo xaa-idku inaynan qur-aan akhrin karinna dacfi kama marna oo yacni inay daciif yihiin kama marna asalkuna marka waxaa weeyaan qof inuu u bannaan yahay inuu qur-aanka akhrisan karo asalkaas wixii looga baxo waa inay noqdaan daliil saxiix ah oo sariix ah kaasna lama haayo sidaasay dhahayaan marka culimmadaas laakiin shaki waxaan lahay kulligood ay isla qabaan inay wanaagsan tahay in la akhriyo qur-aanka qofka asagoo hay-adiisu kaamil tahay ayb oo isagoo yacnii dhammaystiran oo xataa weyse u dhowrantahay baa fadli badan in la akriyo laakiin xaaraamnimada weeyaan midka marka warka uu ka taagan yahay qaala asxaabunaa asxaabteennu waxay dhaheen waa shaaficiyadu ka wadaa wayajuusu liljunubi ninkii janaabada qabay waxaa u bannaan walxaaidi idi ee naagtii xaydka qabtay an yaquula inay dhahaan cinda almusiibati musiibada agteeda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa ilayhi raajicuun inay dhahaan baa u bannaan wa cinda rukuubi daabati gaadiidka fuulidiisa agteedana subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin inay dhahaan wacinda ducaa'i ducada agteedana rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar idaa lam yaqsidaa wa haddaynan ula qasdin bihi qiraa'ada alqur'aana qur'aan haddaynan ula qasdin waxyaabaha dhihitaankooda haddaanay qur-aan ula qasdin way banaan tahay saas asxaabteenu dheheen yani waa haddii markuu gaadiidka fuulaayo subxaana aladii sakara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin ducow ka wada asaga markaas qur-aan ulama qasdaayay niyadiisa qur-aan akhri kumay ma ahan waa bannaan tahay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana ducow ula qasdaya qur-aan ma ula qasdaayo waa banaan tahay waa sida isagoo sujuudsan rabbanaa aatina inuu ku akriyo waxba dhibayso haddaanu qur-aan ula qasdaynin walahumaa waxay leeyihiin junubka iyo xaa'idku an yaquulaa inay dhahaan bismi illaahi walxamdu lilaah idaa lam yaqsidaa alqur'aana qur'aan haddaynan ula qasdin sawaaun waxaa jira qasadaa dikra dikri inay ula qasdaan ow lam yakun lahumaa qasdun ama wax qasdiyaba aynan lahaynba ayb walaa ya'tamaani ma dembaabayaan ilaa idaa qasada alqur'aana qur'aan hadday u qasdayaan mooyaane wax si kale ma dembaabayaan wayajuusu lahumaa waxaa u bannaan labadooda qiraa'atu maa shay akrintiisa nusixat tilaawatuhu tilaawadiisa la nasakhay aayadaha in la akhriyo la nasakhay xukunkoodas uu joogo way akhrin karaan washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhum albatta oo kale ilaa qur-aan hadda la akrinaayo maaha mugta oo musxafka ku yaallay kashaykhu washaykatu idaa zanaya farjumuuhumaa oo kale ay yihiin <clears throat> xikaaya waa marka waa lasu godi karaa kashaykhi asal ma ah <clears throat> aayadiiba ashaykhu washaykatu ahayd kaafaa la geliyey waa xikaaya waama idaa qaala linsaani insaan haddii uu yiraahdo khud ilkitaaba biquwatin kitaabka xoog ku qaado aw qaalaa ama ay yidhaahdaan ama idaa qaalaa haddii ay yidhaahdaan junubka iyo xaaidka liinsaanin qof ay ku dhahaan khudi ilkitaaba biquwatin kitaabka xoog ku qaado aw qaalaa ama ay yidhaahdaan udkhuluuha bisalaamin aaminiin gurigaa loo soo gargaraa markaasu wuxuu yidhi junubkii ama xaaidkii waxay tiri udkhuluuha bisalaamin aaminiin nabadgelya kusoo gala wanaxwu dalika fain qasadaa kayra alqur'aani qur'aan waxaan ahayn hadday ula qasdaan lam yaxrum ma xaaraantinimooda hadii hadal ay ula qasdayo qur laftirkiisa in hadal laga dhigtana waa ma fiicna in hadal ee laga dhigtay waa laga fiicna waidaa lam yajidaa almaaa biyo haddaanay helin say yeelayaan marka tayamamaa way tayamumsanayaan dhiiggii waa ka go-ay naagta xaydka qabta junubkii wuxuu rabaa inuu weysa uu qubaysto waxaa biyo ma haysto tayamamaa waa tayamumsanayaan wajaazan lahumaa waxaa u bannaanaanaya alqiraa'atu akhrintii fain axdatha haddii uu xadaa bacda dalika kaagaas kadib lam taxrum calayhi alqiraa'atu qiraa'adii ka xaaraan noqon mayso kamaa low igtasala sidii isagoo qubaystay oo kale uma axdatha weysadu ka jabtoo kale meeshan masalo kuu sheegay masaladaasi waxay tahay biyo ayuu waaye junubkii ama naagtii xaydka qabtay ee xaydka uu ka go-ay biyo ma leh waa tayamuumsanayaan markay tayamuumsadaan qur-aan waa akri karaan ayb weysadii baa ka jabtay marka musqul waxba intoo galu kaadiyey maalan ama haweentii waa kaadisay weysadii baa ka jabtay waa iska akri karaan qur-aanka sidii nin weyse ka jabtay oo kale un ay la mid noqonayaan awel maxaan soo sheegnayna qofka muxdidka weysada ka jaban tahay kan xaydka qabo naagta xaydka qabto qofka eh, eh, junubka ah adkaar waa akrin karaanaan dhahna qur-aankii baan haddana soo galnay oo waxaan dhahnay qur-aanku ma akrin karaa eh, muxdisku waa akrin karaa qofkay weysada ka jaban tahay laakiin xaa'id iyo junub ma akri karaanan dhahna sidii marka hore ay ugu banaanayd qofkii weyse ka jabanta inuu qur-aan u akriyo ayaa naagta xaydka qabta iyo midka junubkaana marka ay tayamumsadaan kabacdi bacdi hadday weysada ka jabto saasoo kale iyaguna noqonayaan waa akrin karaan uma laa farqa wax farqiya bayna an yakuuna tayamumuhu wax farqiya uma dhexeeyo tayamumkiisu inuu ahaado licadamilmaa-i biyo weyto fi lxadari isagoo negida dhexdeeda ow amase fi safari safar dhexdiisa ama isagoo gurigiisa jooga biyaha waayo ama isagoo safar ku jira ha waayo waa isku mid falahu wuxuu leeyahay an yaqra'a alqur'aana qur'aanka inuu akhriyo bacdahu gadaashiisa wain axdaa haba xadata wa qaala bacdu asxaabina waxay dhahay in kaana fi lxadari haddii uu yahay negida dhexdeeda sallaa bihi waa ku tukanayaa wa qara'a bihi fi salaati salaadiina waa ugu dhex akhrinayaa walaa yajuusu ma bannaana an yaqra'a inuu akhriyo khaarija salaati salaada bannaankeeda wasaxiixu sida saxiixaase waa jawaasuhu bannaanaanshihiisa kamaa qadamnaahu sidii aan soo hormarinay lianna tayamumahu maxaa yeele tayamumkiisa qaama wuxuu istaagay maqaama algusli qubays booskiisa uu istaagay walow tayamama aljunubu junubkii hadduu tayamumo uma ra'aa maa-an biyo ou arko yalzamuhu isticmaaluhu inuu isticmaalaa ku laasimayso ayb fa inahu isagu yaxrumu caleyhi waxaa ka xaaraam noqonaysa alqiraa'atu qiraa'adii iyo wa jamiicu maa dhammaantiis yaxrumu cala aljunubi junubka ka xaaraam noqon jiray xataa yactasila intuu ka qubaysto ninkii janaabu qabay waa tayamumsaday biyu arkay ka bacdi bis qur-aan ma akri karo waa inuu biyahaas ku qubaysto walow tayamama haddii uu tayamumsado wasallaa uu tukado wa qara'a ou akhriyo uma araada tayamuma tayamum ou doono lixadain xadat dartiis weyse jab ow amase lifariidatin ukhraa salaad kale oo farad a ah darteed ayuu tayamum ugu baahday ow ligayri dalika lam taxrub calayhi alqiraa'atu qiraa'adii korkiisa ka xaaraan noqon mayso kan huwa almadhabu weyaan madhabka asaxiixu saxiixa almukhtaaru la doortay wa fiihi wajhun wej ayaa ku sugan wej marka maxaa la ihahdaa wej isqilaaxa shaaficiyada waxaa la yidhaahdaa wixii asxaabta shaafici isku khilaafeen shaafici isagu hadal kuma laha laakiin ardadiisii iyo dadkii ka dambeeyey madhabka ku ijtihaadayay ayaa isku khilaafay laba saddex qowl bay isugu khilaafeen wax kastaa qowl kastaa waa weji markaas wa fiihi wejhun baa ku sugan libacdi asxaabina ugu sugan annahu yaxrumu inuu xaaraam noqonayo wahuwa daciifun waa wejkaasna ama idaa lam yajid iljunubu junubkii haddii uusan helin maaan biyo walaa turaaban ciidna uunan helin fa inahu yusallii waa tukanayaa lixurmati lwaqti waqtiga xurmo la xurmaynaya darteed biyo la-aanaa kugu dhacda iyo caraa la-aan ciid la-aan qofbaa waxay isdhaasay ku dhici kartaa ciid la-aan si ciid loo wey karaa waa dhici kartaa garbaduub haddii lagu xiro kale xabsiyaa ku dhex jirtaa qolyar cara male meel aa ku taymuunsata male gacmaha iyo lugaha waa iskukaa xiran salaadii waa soo gashay weyse ma qabtid iska tukana xurmatul waqti calaa xasabi xaalihi xaaladiisaasay tahay korkeeda ayuu ku tukanayaa wataxrumu calayhi waxaa ka xaaraam noqonaysa alqiraa'atu qiraa'adii baa ka xaaraam noqonaysa khaarija salaati laakiin salaada markuu ka baxo qur-aan ma akhri karo wayaxrumu calayhi waxaa ka xaaraama an yaqra'a inuu akhriyo fi salaati salaada dhexdeeda maa zaada cala alfaatixati faatixada wixii ka badanna maya faatixadeeda daruura w marka wahal taxrumu calayhi maka xaaraam noqonaysa alfaatixatu faatixada fiihi wajhaani baa ku sugan asaxuhumaa labada wejkan ugu asaxsan laa taxrumu ma xaaraam noqonaysa waa bal tajibu waa waajibaysaa fa ina salaata salaada laa tasixu ma ansaxaysa ilaa bihaa faatixada un wa kamaa jaazat isalaatu salaadii say ugu bannaanaatay lidaruurati daruuro ahaan tajuusu lqiraa'atu qiraa'adiina waa banaantahay faatixada la aqriyo wathaanii wajka labaadna taxrumu way xaaraam noqonaysaa qiraa'adii bal yatii waa la la imaanayaa biladkaari adkaartii allatii yatii biha uu la imaanaya man laa yuxsinu qofkaan hagaajin karin shay-an wax wa min alqur'aani qur-aanka kamida qofaan faatixa aqoonin subxaan allah alxamdu lilah baa u banaanayd inuu ku tukado asna saasuu yeelayaa buu dhahayaa wejkan laakiin wejka hore ayaa asaxsan waayahay naam masaa-ishaan oo dhan waa masaa-il ku qabsan karto ha u malaynin wax iska fuduuli oo layska sheeg sheegayo ma aha ayb bukhaari ayaana baabaystay baabun idaa lam yajid maaan walaa turaaban ayuu yidhi haddii biyo iyo ciid uu waayo buu yeelaya faaqidu dahuurayn ayaa leedaha faaqidu dahuurayn labada wax lagu dahaaro qaato kii waayey biyo iyo carada ayb waa iska tukanayaa markaa salaada ma soo celinaa hadhow hadduu biyo helo masamaya inuuna soo celinaynin baa xagga daliilka ku xoog badan laakiin madhabta waxay qabtaa inuu soo celinaa oo uu soo qalaynayo salaada usaa ku tukaday waxaa la diidaya adoo miirkaaga qabo waqti salaad uu soo galo aadanna tukanin meeshaas marka makaa dhaadhacday wahaadihi tani furuucun weyaan furuuc ra aan arkay ihbaatahaa sugideeda hunaa meeshaan lagu sugo litacalluqihaa ku xirnaanshadeeda ay ku tacalluqda darteed bimaa dakartuhu wixii aan sheegay fadakartuhaa waan xusay muqhtasaratan iyadoo lasoo gaabiyey wailaa haddii kalena falaha waxay leedahay tatimaatun dhammaystiryaalo iyo adilatun adilo mustawfaatun yani lagu la oofsaday fii kutubi ilfiqhi lagu oofsaday wallaahu aclamu faslun yenbaqii waxaa haboon an yakuuna daakiru qofka dikriga akrinayaa inuu ahaado calaa akmali sifaati tilmaamaha iyo sifaatka midda ugu kaamilnimada badan fain kaana haddii uu yahay jaalisan mid fadhiya fii mowdicin meel istaqbala alqiblata qiblada horta u jeedsana wajalasa u fariisanayaana mutakhashican isagoo markaa ku khushuucaya ah iskhushuucinay mutadalilan isdullaynayo bisakiinatin uu ku dheehan yahay iyo wawaqaarin deganaan mutriqan ou hoosta u foorarinayo ra-sahu madaxiisa walow dakara haddii uu xuso calaa kayri hadihi alaxwaali xaaladahan keyrkood xaaladahan si aan ahayn hadduu alla u xuso jaaza waa bannaantahay walaa karaahata karaahana fii xaqihi ma ahaanin laakiin in kaana haddii uu yahay bikayri cudrin cudur la-aan oo haddii cudurdaar dartii uu uga taga dhib ma laha laakiin haddii uu cudurdaar la-aan uu yahay kaana wuxuu ahaanayaa qofkaasi taarikan mid ka tega lil afdali shay fadli badan wdaliilu daliilka calaa cadami lkaraahati karaahada la-aanteed karaaha la-aanta shayga waxaa u daliilka qowlullaahi tacaala weyn ilaahay qowlkiisa ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi اlleyli wاnnahaari laaayaati liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim weyaan karaaha la-aanta tana u daliil isagoo taagn isagoo jiifo isagoo fadhiyo inuu akhrin karo wahabata fi saxiixi waxaa ku sugnaaday can caaishata radi allahu canha qaalat waxa ay tiri kaana rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yataki-u inuu cuskanayo fii xajiri ama fii xijiri labadaba loo dabdiyey dhabtayda ayuu cuskanayay wa ana xaaidun anoo xayd qabo fayaqra'u lqur'aana qur-aankii uu akhrinayay markaas tuu dhabteyda ku jiifto oo cuskado ayuu qur-aanka uu akhrinayay xaaladaas fiiri marka waa jiifaa waa jiifo kale meel markaasi najaasadii ay ka agdhowdahayna waa u dhow yahay qiraacadu ay bannaan tahay tusee taas marka rawaahu lbukhaariyu muslimu wa fii riwaayatin marka laakiin najaas asagoo korkiis ma taabanayn naagta xayd ka qabtana najaas maaha iyada dhiigga unbaa najaas noqonaya ayaa ah wa fii riwaayatin riwaaya kale wa ra-suhu madaxiisana fii xijrii dhabtayda ooyaha ama fii xajrii wa jaa can caaishata waxaa ka yimid radia allaahu canha aydan qaalat inaywaxay tiri innii anigu la aqra'u juz-ii juskaygaan akhrisanayaa wa ana aniga oo mudajacatun mid jiifta aan ahay cala sariiri anoo sariirta iska jiifa ayaan juskayga akhristaa ayb cabdirasaaq ibn abi shaybe ayaa weriya waa in marka hay-ada uu kuu soo sheegayo in la fariisto qiblada loo jeeso madaxa la foorariyo waa sida kaamilka ah sida akmalkay fiican sida kalena waa iska bannaan tahay faslun wayenbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu ahaado almowdicu meesha alladii yadkuru fiihi oo alla ku xusayo khaaliyan meel bannaan inay tahay meel tashwiish badan oo qaylo badan ma fiicno nadiifan meel nadiifa inay tahay fa inahu acdamu isaga ayaa ku weynin badan fi ixtiraami dikri dikriga ixtiraamidiisa walmadkuuri iyo midka la xusaya ixtiraamidiisa alla weyneyntiisa iyo dikriga weyneyntiisa meeshaasay ku fiican tahay walihaada saa darteed mudixa dikru dikrigii waa la ammaanay fi lmasaajidi masaajidda dhexdeeda marka alla lagu xusaayo waalmawaadici shariifati iyo meelaha sharafta badan wa jaaa can ilimaami aljaliili abi maysarata waxaa ka yimid radia allahu canhu qaal laa yudkaru allahu tacaala ilaahay lama xuso ilaa fii makaanin dayibin meel wanaagsan dhexdeeda unbaa ilaahay lagu xusaa sidaa ayaa ii ka timid ibnu abi shayba wariyey wayanbaqii waxaa haboon aydan noqoda an yakuuna famuhu afkiisu inuu ahaado nadiifan mid nadiif ah afkiisu inuu nadiif ahaado fain kaana fiihi tagayurun doorsoon haddii uu afkiisa yahay oo afkii uu shiirayo oo uu doorsoomo azaalahu bisiwaaki cadaygi ayuu ku zuulinayaa oo cadaysanaya fain kaana haddii uu yahay fiihi afka dhexdiisa najaasatu najaasa azaalahaa waa zuulinayaa bilqasli dhaqid bilmaa ee ku dhaqo ayuu ku zuulinaya haddii afkii najaas waxay ku taala dhiig iyo wax lamid uu leeya waa inuu luqluqdaa biyo ku zuuliya falow dakara haddii uu alla xuso walam yaqsilha awnanan dhaqin fahuwa makruuhun weeyaan walaa yaxrumu xaaraam noqonayo walow qara'a alqur'aana qur'aankii haddii uu akhriyo wafamuhu najisun afkiisoo najaas ah kuriha waa la kahdaa wa fii taxriimihi xaaraamtinimadiisana wajhaani baa liasxaabina ugu sugan asaxuhumaa labada wejkan ugu asaxsan laa yaxrumu maxaaraan noqonayo faslun iclam ogow ana dikra dikrigu maxbuubun weyaa mid la jeclaystay fii jamiici alaxwaali xaaladaha dhammaanteed ilaa fii axwaalin axwaal xaalado mooyaane warada sharcu sharcigii uu soo arooray biistinaaihaa iyada ka reebideeda nadkuru minhaa waxaan sheegaynaa xaaladahaas hunaa meeshaan darafan qayb ishaaratan mushiiriina xaal aan kuwii ishaaraya ilaa maa siwaahu wixii ka soo haray mimaa sayatii waxaa imaan doona fii abwaabihi abwaabtiisa dhexdeeda yaanu ku ishaaraynaa buule insha allahu tacaala famin dalika waxyaabaha axwaashaasi waxaa ka mid a annahu yukrahu dikru dikrigii baa la ka hadaa xaalat aljuluusi fadhiga waqtigiisa calaa qadaai alxaajati loo fadhiyo musqushaa fadhisaa kaadi yaa ku jirta ama saxara ina ilaahi kastid waa la ka hadaa wa fii xaalati ljimaaci ninkii haween buu u tegayaa ama haweentii marka waa loo tegayaa jimaaca marka lagu jirana dikri maya jimaaca marka la gelayo in la yiraahday bismi illahi allahuma janibna shaytaana wajanib shaytaana maa rasaqtana waa banaanta waa sunno laakiin marka lagu dhex jiro in idkaar la sameeyo maya ma banaana kaas yani waa la kaada loo kahdaa dikrigana waa dikrulisaanka wa fii xaalati lkhudbati khudbada xaaladeeda liman yasmacu qofka maqlayo sawta alkhadiibi khadiibka codkiisa khudbad jimca fadhisaa khadiibka codkiisaaad maqlaysaa dikri maya waa la kaadaa dikri markaas wa lqiyaami istaag fi salaati salaada dhexdeeda loo istaago kolka salaada loo istaagana maya waa la kaadaa salaad in lagu shuqlooma bal yashtaqilu wuxuu ku shuqloonaanayaa bilqiraati qira'a oo salaadii qiraaadeydi waxaasku mashquulay dikri kale maya eh. wa fii xaalati nucaasi lulmada ama gamaanyada agteeda hurdaa ku qabato gamaanyaa ku hayso iska dhaaf dikriga waxaa laga yaabaa inaa ishabaartaba walaa yukrahu lama kahdo fi ariiqi jidka dhexdiisa in ilaahay lagu xuso walaa fi lxamaamina lama kahdo xamaam intee xamaam waxaa waa meesha biyaha kulul leh oo dadku ay qubays u tagaan ee xamaam hadda midaan annaga aan u naqaano oo fadhiga lahoo saxarada iyo kaadida iyo lagu sameynaa ma laga wada wallaahu aclamu faslun almuraadu min adikri almuraadu ujeedka min adikri dikriga looga jeedo xuduuru lqalbi weeyaan qalbiga xaadirintiisa faynbaqii waxaa haboon ujeedka marka dikriga qalbiga laga soo xaadiriyo faynbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu haada huwa isagu kaasi maqsuuda daakiri midka ilaahay xusaya daakirka ulajeedadiisu inay noqoto qalbigiisu inuu joogo fayaxrisu wuu dadaalaya calaa taxsiilihi xasilintiisu ku dadaalaya marka wayatadabaru wuu fiirfiirinaya ku tadaburaya maa yadkuru waxa uu sheegayo lama rabo subxaana subxaana subxaana subxaana subxaana subxaana subxaana waxba maba dikri lama imaanima qofka sidaasoo kale dhahay qof waxaa larabaa inuu subxaan allah subxaan allah subxaan allah dikri si fiican u kala bixiyo macnihiisa inuu soo xaadirsado qalbigiisa inuu joogo iga tuur un ma la raba naa boqolkii ma dhammaysay bis lama raba naa wayatacaqalu rasmuu ku dhiga wayatacaqalu inuu garanayaa macnaahu dikriga macnihiisa inuu fahmo ou gargarto fatadaburu tadaburka ku tadaburida fi dikri lagu tadaburo maluubun weyaan shay la dalbo maluub oo la rabo kamaa huwa maluubun sida u yahayba fi lqiraa'ati qiraa'ada dhexdeeda qur-aanka marka aqrinaysa inaad tadaburtid sida loo rabo ayaa dikrigan inaad ugu tadaburtid loo rabaa lishtiraakihimaa wadaagsiga ay wadaagayaan fi lmacna almaqsuudi macnaha maqsuudka ee ujeedada laga leeyahay ayaa labaduba ay wadaagaan walihaadaasaa darteed kaana almadhabu saxiixu madhabka saxiixa wuxuu ahaaday almukhtaaru ee la doortay istixbaaba maddi daakiri qofka daakirka ah ilaahay xusaayo inuu mad saaro ou mado sunanimadeeda qowlahu laa ilaaha ila allah inuu mado mid munfasila ah ku jir laa ilaaha ila allah limaa fiihi waxa ku sugan dhexdiisa min atadaburi tadabur darteed shayga haddii aad madkii oo lahaa siiso waa ku tadaburi kartaa laakiin hadduu kugu dhaafo adoon xarafkiiba gaarin mana ku tadaburin ajarna sida lagugu qoro waa cuslaanaysaa marka maxaa yeele kelmadii ajarku ku xirnaa xataa si fiican uma dhihin sida qur-aanka madkiisa loo ilaaliyo in loo ilaaliyo adkaarta lima fiihi wax ku sugan min atadaburi ah wa aqwaalu salafi salafka aqwaashooda wa aimati alkhalafi aimadii khalafka dambe madhabkooda fii hada kan dhexdiisa mashhuuratun weyaan mid iska caana wallahu aclamu faslun yanbagii waxaa haboon liman qof waxaa u haboon kaana lahu oo u sugnaaday wadiifatun wadiifo shaqo min adikri oo dikriga dikri ah fii waqtin waqti uu ugu sugnaa dhexdiisa min leylin habeen ow nahaarin maalin aw amase caqiba salaatin salaad gadaasheeda aw xaalatin caqiba xaalatin xaalad dabadeed min alaxwaali axwaasha ka mida fa faatathu ay ka tagtay an yatadaarakaha baa u haboon ayb inuu haleelo an yatadaarakaha ay tadaarukuhu yanbaqii tadaarukuhu inuu haleelo ayaa u banaan haleelo maxaa laga wadaa inuu soo qalleeyo hadda adiga dikri lahaa jirtay dikriga aada lahaan jirtay waqtigiisii uu kaa tago waxaa haboon inuu qofkii oo fiican inuu soo qalleeyo oo dikriga aanu ka tegin waqtigiibaa dhaafa inuuna isdheerin ula imaano maalan bacd alcasr haddaa adkaar akrisan jirtay ood mashquushay maqribka kabacdi un aada dareentoood soo xusuusatay akhri markaas adkaarka wayaatiya bihaa inuu la yimaado ayaa haboon idaa tamakana markay u suurtowdo minhaa iyada ou tamakuno walaa yuhmilahaa ayb oo uunan markaasi ihmaalinin fainahu ida ictaada hadduu caadaystay almulaazamata laasimid calayha korkeeda uu laasimo uu caadaystay lam yucaridhaa litafwiiti hadiiba uu caadaystay inuu daa'imo lam yucaridhaa waa inuunan u banbixinin litafwiiti tagsiin waidaa tasaahala haddii uu fududaysto fii qadaaihaa qallaynteeda gudideeda haddii uu fududaysto sahula calayhi waxaa u fududaanay tadyiicuhaa inuu dayaco fii waqtihaa uu ka dayaco waxaan markaa jaranjarooy haddii dikriga waqtigiisa markuu ku dhaafo inaad soo qallayso aad dayacdo isaga laftirkiisa waqtigiisii maalinta dambe maalmaha dambe inaad fududaysato ayaa badanaysa waqad sabata fii saxiixi muslimin waxaa ku sugnaaday can cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi man naama qofkii seexday can xisbihi wardigiisii qofkii ka seexday aw can shayin ama wax ka seexday minhu dikriga ka mida xisbigiisa ka mida xisibkiisii ka mid ah faqara'ahu akhriya maa bayna salaati alfajri wa salaati duhri habeenkii ninkii dikri uu lahaan jiray ka seexday oo yanii ka hurday akhriyo inta u dhaxaysa salaada fajar ilaa iyo duhurka kutiba lahu waxaa loo qoraa kaanamaa qara'ahu min alleyli habeenkii inuu akhriyay oo kale loo qoraa xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay wixii aada aqrin jirtay ama aada samayn jirtay haddii ay si un kugu dhaafaan inaad la timaado waqtigoodiio xataa dhammaaday <clears throat> faslun <clears throat> ayb fii axwaalin axwaal tacridu lidaakiri qofka daakirka usoo banbaxayso yustaxabu lahu oo loo sunnaynayo qadcu dikri dikriga gooyntiisa bisababihaa waxyaabaha sababtooda yani waxyaaba wuxuu ku sheegaya adoo dikrigii wado iyay kugu imaanaya waa goynay dikrigi markaas goynaysa uma yacuudu ileyhi waa u noqonayaa bacda zawaaliha asbaabtaasi markay zuusho ka bacdi dikrigiibuu u noqonayaa minha waxaa ka mid a ah waxyaabahaas idaa sullima caleyhi haddii la salaamo radda salaama salaamtii buu radinaya uma caada ila dikri buu u noqonayaa assalaamu calaykum baa leedahay soo qur-aan iska akhrisanay ama iska tasbiixsanay wacalaykum asalaam ayuu dhahaya dikriiba u noqonaa markaas intaas aa ku goysay dhib ma laha wakadaa sidaadaasoo kale idaa cadasa cindahu agtiisa hadduu ku hindhiso caadisan mid hindhisayo shammatahu waa farax gelinaya uma caada ila dikriiba u noqonaya aduu dikrigii wada ayaa nin hindhisay markaasuu yidhi alxamdu lilah yarxamuka allah kadib u noqo dikriga waa dheyn dikri baa wataa iyo qur-aan akhris shaqa kumelihi waxaas lama rabo wakada waxaa lamida idaa samica alkhaiiba khaiibka haddii uu maqlo ayb wakada idaa samica almuadina muadinkii haddii uu maqlo ayaa lamida dikri waa jaraya asoo qur-aan akhrisana aadaankiibuu maqla goyna aadaanku ajiiba isagoo wada khudbadii jimcadii khaiibkii baa soo gala waa joojinaya dikriga oo wada ayb wakada idaa samica almuadina haddii uu maqlo ajaabahu waa ajiibaya fii kalimaati aladaani aadaanka kalimaadkiisiibuu ku ajiibaya waaliqaamati iyo iqaamada uma caada ila dikri dikrigiibu u noqonayaa wakada idaa ra'aa munkaran waxaa la mid a hadduu munkar arko asaalahu waa zuulinaya ow macruufan ama macruuf arshada ilayhi waa ku hanuuninaya dadka nin waxaa aragtay adoo dikri wato qalad samaynayo ka celi qaladkaasi ka waani macruufka far munkarka reeb usoo noqo dikrigaaga ow amase mustarshidan bou arkay nin hanuun dalbaayo oo masaladaas iga maqan ii sheeg waxaa see la yeela waa u sheegay dikriga waa goynaysaa ajaabahu waa ajiibayaa uma caada ila dikri dikrigiiba u noqonaya wakadaa waxaa kula mida idaa qalabahu nucaasu hurdo ayaa ka qaalib noqotay ow naxwuhu ama wixii lamida gamaanyo uma ashbaha haadaa iyo wixii kan shabahu kullahu dhammaantiis waa goynayaa markaasna kabacdi markuu gooyo dikrigiibuu dib ugu noqonaya markaa kabacdi faslun iclam ogow buu yidhi ana aladkaara almashruucata adkaarta mashruucada ah fi salaati salaada dhexdeeda iyo waqayriha iyo keyrkeed waajibatan kaanad waajib ahaataya tu-a ah ow mustaxabatan sunno ahaatayaa laa yuxsabu lama xisaabo shay-un wax oo minha iyada ka mida walaa yuctadu bihi lama tirsado xataa yutalafada bihi inta looga dhawaaqo bixayu maal yusmicu nafsahu nafsadiisa ou maqashiinayo idaa kaana haddii uu yahay saxiixa samci maqalka mid saxiix ka ah maqalkiis uu caafimaad qabo laa caarida lahu wax caarid ana aanu u sugnaanin la soo gudboonaadana aanu jirin wuxuu kuleeyahy marka dikriga la akriyo oo salaadaha lagu la layidhi ama kuwa la layidhi qofkii akriya intaasuu helaya qofku inuu ismaqashiiyo afka ugaga dhawaaq carabka uu ku dareeriyo isna maqashiiyo qofka maqalkiisa oo saxiixa yahay oo ismaqashiiyo haddaanu maqalkiisa saxiix ahayn oo jigle uu yahay qof markaasi jigo uu yahay dhaga jigo waa inuu markaa uun carabka dhaqdhaqaajiyo oo markaasi wax un u akriyaa laga raba dikriga qalbiga in la diidan yahay maaha kan hadda uu ka hadlaa waa dikriga hala akriye layidhi akrintiisa laysku booriyey laakiin kan kale wixii kaleo alla ilaahay qalbiga laga xusa waa fiican tahay faslun iclan ogow buu yiri anahu qad sannafa <clears throat> waxaa wax ka alifa fii camali ilyowmi waleylati adkaarta habeenka iyo maalinka la akriya wadaaiftaasi <clears throat> <clears throat> jamaacatun baa wax ka alifeen jamaaca min al aimati aimada kutuban kutub bay ka alifeen nafiisatan aada qaali u ah rawow way wariyeen fiiha kutubta dhexdooda maabay ku wariyeen dakaruuhu ay sheegeen biasaaniidihim bay ugu wariyeen almutasilati asaaniiddii mutasilka ahayd wa daraquuhaa min duruqin kaiiratin wa way dariiqeeyeen min duruqin duruq ayay ka dariiqeeyeen kahiiratin fara badan duruq badanna waa ka keeneen oo axaadiista duruqdoodii bay sheegeen wa min axsanihaa kutubtaa kuwa ugu wanaagsan camalu lyowmi waleylati weeyaan lilimaami abi cabdiraxmaan annasaa'iy imaam اnasaa-i kitaab uu leeyahay layra camal اlyowmi wاleyla waayahay wa axsanu minhu waxaa ka wanaaga badan wa anfasu ka nafaasa badan wa aktaru fawaa'ida ka faa'iidooyin badan <clears throat> kitaabu camal اlyowmi wاleylati waay lisaaxibihi ou lahaa alimaami abi bakrin axmed bni muxamed bni isxaaq asuniyi nisbatan ila sunna radia allaahu canhum waxa uu yii ibnu sunni kitaabkiisa imaamu nasaa-i saaxibkiisa ibnu sunni kitaabka uu qorayo camalulyowmi waleyla layidhaha kaasaa ka fawaa-id badan kan nasaa-i qoray waqad samictu ana aniga waan maqlay buu yidhi jamiica kitaabi ibni sunniyi ibnu sunni kitaabkiisao dhan calaa shaykhinaa sheekheenna korkiisaan ka maqlay alimaami alxaafidi abilbaqaa khaalid ibni yuusuf bni sacd bni alxasan radia allaahu canhu qaala waxa uu yihi akhbarana alimaamu alcalaamatu abulyumni zayd bnu lxasan bni zayd bni lxasan alkindiyu ayb sanata natayni wa sitimiatin boqoliyoabadii qaala akhbarana shaykhu limaamu abulxasan sacdulkhayr bnu muxamed bni sahlin alansaariy qaala akhbarana shaykhu limaamu abu muxamed cabduraxmaan bnu xamdi bni lxasan adduuniyu qala akhbarana alqaadi abu nasr axmed bn lxuseyn bni muxamed bni lkasaar addinawariy qala akhbarana shaykhu abu bakrin axmed bni muxamed bni isxaaq asuniyu radia allahu canhu waaba ibnu sunigi kitaabka iska lahan wainamaa dakartu hada lisnaada isnaadkan waan sheegay hunaa meeshan baan ku sheegay liannii maxaa yeele anigu saanqulu waan soo guuri doonaa min kitaabi ibni suniyi ibni suni kitaabkiisa in sha allahu tacaala jumalan ayaan kasoo guurin doonaa jumlado faaxbabtu waxaan jeclaystay taqdiima isnaadi ilkitaabi kitaabka isnaadka aan u leeyahay horumarintiisa wahada kanina mustaxsanun weeyaan mid la jeclaysto oo la wanaajiso cinda aimati alxadiidi xadiidka aimadiisa agtooda wa wageyrihim oo inay asaaniddooda sheegaan wa inamaa khasastu dikra isnaadi hada alkitaabi kitaabkan isnaadkiisa sheegidiisa ayaan gaar yeelay likownihi ahaanshadiisa ajmaca alkutubi kutubta kan ugu urursan oo ugu kulmin badan fii hada alfanni fannigaa wailaa sidaa haddaynanba ahayn markaa fajamiicu maa adkuruhu waxa aan sheegayo dhan wailaa fajamiicu maa adkuruhu waxaan xusayo oon sheegayo dhan fiihi kitaabka dhexdiisa aan ku sheegayo li aniga waxaa ii sugnaaday bihi isaga dhexdiisa igugu sugan riwaayaatun riwaayaat baa igugu sugan saxiixatun saxiixa ah bisamaacaatin samaacaat mutasilatin xiriiro bixamdi illaahi tacaala ila shaada naadira wax shaad oo naadira maahan kulligood asaaniidan u haystaa famin dalika kaaga waxaa ka mida maa anquluhu wax aan soo naqlinayo min alkutubi alkhamsati aan kasoo guurinayo allatii kutubta oo hiya iyaguba usuulul islaami ah wahiya saxiixaani waa lilbukhaariyi wa muslimin wa sunanu abi daawuuda watirmidiyi wannasaa'iyu wa min dalika kaaga waxaa kamida maa ayaa kamida huwa isaguba min kutubi lmasaanidi wa sunani kamida ka muwaطa limaami maliki wa ka musnad limaami axmed bni xambal wa abi cawaanata wa sunani bni maaja wdaara quniyi sunan daara quni wlbayhaqiyi sunan bayhaqi wagayriha iyo keyrkooda min alkutubi kutub iyo min alajzai ajzada mima sataraahu waxaad arki doonta insha allahu tacaala kutubta ajzada ajzada marka hal masala kutubta ku saabsan sida juz-ulqira'a lilimaam albukhariyi oo kale ama wixii hal sheekh riwaayadiisa axaadiistiisa ah oo meel uu ku qoray faslun iclam ogow buu yidhi anamaa adkuruhu waxa aan sheegi doono waxaan sheegaya fii hada alkitaabi aan ku sheegayay kitaabkan dhexdiisa min alaxaadiisi ah udiifuhu waan tiirinayaa ila alkutubi almashhuurati baan u tiirinayaa kutubta mashhuurka ah wagayriha iyo keyrkeeda mimaa qadamtuhu wixii aan soo hormariyey uma maa kaana fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin wixii bukhaari muslim dhexdooda ku sugan labadooda saxiix ow fii axadihimaa ku sugan aqtasiru waan ku gaabsanaya calaa idaafatihi ilayhimaa xaggooda inaan u tiiriyo oo aan lixusuuli lqaradi ulajeedka xasilitaankiisa darteed wahuwa sixatuhu waa ujeedka ah eh. ayb ayb lixusuuli lqaradi ulajeedada inay soo xasilitaankeeda arrintaa ku xasilayso wahuwa sixatuhu xadiis saxiixa ah. mar haddii bukhaariya muslim la sheego khalaas waay waa ujeedki waa la helo xadiidku waaba saxiix waa la ogyahay fa ina jamiica maa shay dhammaantiis fiihimaa labadooda ku sugan saxiixu weeyaan bukhaari iyo muslim wax saxiixooda ku sugan wa amaa maa wixii kaana ahaaday huwa isagu wa fii hayrihimaa saxiixaynka keyrkood wixii ku ah fa udiifhu waan tiiriye waxaan idaafaynayaa ilaa kutubi sunani washibiha kutubta sunanka iyo iyada shabaho mubayinan anigoo cadaynaya sixatahu iyo xusnahu wixii aan bukhaari iyo muslim ku jirin haddii aan weriye rawaahu abu daawuud ayaan dhahayaa waana caddaynaya inuu saxiix yahay iyo waxa uu yahay sixadiisa iyo xasannimadiisa aw dacfahu ama dacfigiisaan caddaynaya in kaana fiihi dacfun haddii dacfi uu ku sugan yahay fii qaalibi lmawaadici mawaadicda badankii waqad akfulu can sixatihi wa xusnihi wa dacfihi waxaa la arkaa inaan iska dhaafo oon iska halmaamaba ayaa dhacday sixadeeda iyo xasannimadeeda iyo dacfigeeda inaan iska daayaaba laga yaaba oona sheeginba waclam ogow ana sunana abi daawuud min akari maa weeyaan kutubta kan ugu badan anqul minhu aan kasoo guurinayo min akari maa anqulu minhu xaggiisa kutubta aan kasoo guurinayo ku ugu badan buu ku jiraa waqad rawaynaa canhu waanan werinay isaga waxaan ka warinay annahu qaala inuu yidhi dakartu fii kitaabii kitaabkayga dhexdiisa waxaan ku sheegay asaxiixa saxiixa iyo maa yushbihuhu waxa shabahayo wayuqaaribuhu u dhadhowaanayo wamaa wixii kaana ahaaday fiihi isaga dhexdiisa dacfun oo ahaaday shadiidun adag bayantuhu waan caddeeyey wamaa wixii lam adkur fiihi aanan sheegin shayan waxba aanan ku sheegin oon ka aamuso fa huwa saalixun weeyaan wabacduhaa nusha qaar wa qaarkeedna asaxu min bacdin qaarka kale way ka asaxsan tahay hada kalaamu abi daawuuda weeyaan oo fiihi faa markaa abu daawuud warkiisa risaaladii reer maka oo u diray buu ku yiri ayb risaaladaas iyo kitaabka abu daauudkana waan uga hada kalaamu abi daawuuda weeyaan wa fiihi faa baa ku sugan xasanatun wanaagsan yaxtaaju ilayha uo u baahan yahay saaxibu hada lkitaabi kitaabkan saaxibkiisa wagayruhu iyo keyrkii wahiya anamaa rawaahu abu daawuuda wuxuu wariyey fii sunanihi uu ku wariyey walam yadkur dacfahu ounan sheegin fahuwa dacfigiisana aanu xusin ou sheegin fahuwa huwa cindahu abu daawuud agtiisa saxiixun weeyaan aw xasanun wakilaahumaa labadoodan yuxtaju bihi waa la xujaystaa fi laxkaami fakayfa bilfadaa'ili laakiin waxaa laleeyahay saxiixun cindahu wa siduu sheegayba asaga cinda abi daawuud ayuu saxiix ka yahay laakiin ninka baaxidka ah ee xadiidka yaqaanee ku ijtihaadi karo waa inuu fiiriyo sixadaa iyo xasannimadaas inay sax tahay iyo inay xadiidkaas uu daciif yahay wixii uu arka ayuu ku xukumayaana markaas laakiin imaamu nawowi waxaa haalibka ah kitaabkan iyo riyaadka iyo iyo sharxulmuhadabka majmuuca wuu aada u cuskadaa haddana meelaha qaarkood kutubtiisa musalaxa iyo wuxuu leeyaha in la fiiriyo lagu ijtihaado <clears throat> meesha ay munaasab u tahay la geliye marka waxaa dhici karta abu daawuud agtiisa xasan inuu ka noqdo laakiin daciif yahay cinda gayrihi min alaima waxaa kaloo iyadana la rabaa riwaayaadka abu daawuud kutubka looga wariya in la firfiiriyo laftirkeeda waxaa dhici karta riwaayaadka qaarkood in ziyaado oo uga hadlay kuwa qaarkoodna hadalkaas uunan ku oolin aan qoraynin marka in riwaayaadka aada loo fiiriya midda lulu'i iyo ibnu daase iyo ibnu lacraabi iyo furuq baa udhaxayso adu waa arrin marka qof caalimo u yaalla laakiin fadaail hadday iska tahay waa dhici karta in lasii ixtimaalo faidaa taqarara haadaa kan haddii uu sugnaaday famataa ra-ayta goortaad aragto hunaa meeshan xadiidan aad ku aragto min riwaayati abi daawuuda abi daawuud riwaayadiisa ah walaysa fiihi tadciifunna ounan ku sugnayn faclam ogow anahu lam yudacifhu abu daawuud inuunan daciifinin wallaahu aclamu waqad ra waxaan arkay an uqadima inaan hormariyay fii awalilkitaabi kitaabka awalkiisa baaban baab fii fadiilati dikri dikriga fadligiisa ku saabsan mutlaqanba duduub ahaan adkuru fiihi waan xusayaa dhexdiisa adraafan ayaan ku dhex sheegayaa baabka qaybo yasiiratan fudud maxaan saa u yeelaya towdiyatan gogol dhigasho limaa bacdaha aan u gogol dhiganayo waxa ka dambeeyo uma adkuru waxaan sheegayaa maqsuud alkitaabi kitaabka maqsuudkiisa fii abwaabihi baan ku dhex sheegayaa abwaabta dhexdooda wa waan khatimayaa alkitaaba kitaabka insha allahu tacaala bibaabilistigfaari ayaan ku khatimayaa buui tafaa-ulan saa u yeelayaana raje samasaadsi saadsi aan saadsanayo bian yuktama lanaa in naloogu khatimo bihi istikfaar naloogu khatimo istikfaaran u dambaysiinayaa waxaan saa u yeelayaa saadsasho aan saadsanayo in ilaahay cimrigeena istikfaar u dhameeyo u ku dhammeeyo khaatimo wanaagsan bian yukhtama in naloogu khatimo lana anaga bihi bilistikfaari in naloogu khatimo wallaahu lmuwafiqu ilaahay baa kan waafajiye ah khayrka dadka waafajiya wa bihi iqatu kalsoonidana isagay ku ahaataa cuskashadiisa wa calayhi tawakulu alla tala saarashadana korkiisaay ahaaton tala saaranaynaa cid kale ma tala saaranaynuu leeyahay walictimaadu cuskashadana korkiisaay ahaata isaga unbaan cuskanayna wa ilayhi tafwiidu bandhigana isaga xaggiisu ahaada umuuraheena isagaan u bandhiganayna wlistinaadu iyo tiirsiga wabilahi towfiiq wasala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi saxbihi